alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira qaala almusanif raximah ullah wa yenbagii an yuraqibahu fi lcilmi wa yudakirahu bifadaa'ilihi wa fadaa'il alculamaa waxa u habboon inuu jeclaysiiyo ku tirtirsiiyo fi lcilmi cilmiga wa yudakirahu iyo inuu xasuusiiyo bifadaa'ilihi fadaa'isha cilmiga iyo waalculamaa'i culammada fadligooda inuu xasuusiyo ayaa u haboon wa yembaqii waxa u haboon an yaxnuwa calayhi inuu u naxariisto u tudho xanat ilmar'atu calaa waladiha catafat calayhi wa ashfaqat inuu u naxariisto u tudho ayaa haboon yacni shakhsiga uu cilmiga baraayo wayactaniya iyo inuu ku dadaalo bimasaalixihi danihiisa inuu ku dadaalo kactinaa'ihi sida dadaalkiisa uu ku dadaalayo bimasaalixi nafsihi danaha naftiisa siduu ugu dadaalayo masaalixda ka cilmiga ka baranayana inuu ugu dadaalo ayaa habboon wa waladihi iyo ubadkiisa siduu masaalixdooda ugu dadaalayo kale inuu ugu dadaalo ka cilmiga ka baranaya ayaa habboon masaalixda naftiisa iyo masaalixda ubadkiisa siduu ugu dadaalayo si la mid ah waa inuu ugu dadaalaa waayo wuxuu la mid yahay ubadkiisuu la mid yahay wa yujriihi mujra waladih wuxuu socodsiinayaa oo marinayaa meesha ubadkiisoo kale fi shafaqati calayhi tudhaaluhu u tudhaayo iyo naxariistu u naxariisanayo walihtimaabi bimasaalixi iyo dadaalka uu ku dadaalayo masaalixdiisa iyo danihiisa wa yacdiruhu fii suu'i adabihi waa ugu cudurdaaraya ama yaxnuga lagu cadfoo la yidhaahdo wa yacdirahu waxaa kaloo habboon an yacdirahu inuu ugu cudurdaaro fii suu'i adabihi aadaabtiisu xumaanta ay xun tahay iyo wa jafwatin tacridu macahu fii bacdi alaxyaan iyo aday wakhtiyada qaar ku soo darrinaya inuu ugu cudur daaro ayaa habboon ama jumlo cusub laga dhigo ama la yidhahdo yambaqii baa lagu cadfayaaba ama jumlo cusub baa laga dhigaya oo laha wa yacdiruhu waa u cudurdaaraya fii suui adabihi laakiin sida horaa fiican cadafka yani waa lagu cadfaya waxaa kaloo habboon inuu ugu cudurdaaro aadaabtiisu xumaantay xun tahay oo ardaygaasi uu ku aadaab xumaado aadaab xun kula dhaqmo wa jafwatin iyo adayg inuu markaa kula dhacmo tacridu lahu adayg inuu kula dhaqmo tacridu macahu u soo darinaysa fii bacdi alaxyaani wakhtiyada qaarkood inuu u cudurdaaro ayaa habboon oo kula dhaqmo iyo markaa debicsanaan fa ina alinsaana mucaradun linaqaais waayo qofku wuxuu u bandhigan yahay linaqaa'isi nuqsaanta ayuu u bandhigan yahay waxyaalaha nuqsaanta ah wuxuu tilmaamayaa sheikhu aan ku dara weliba intanna wa yembagii waxaa abboon an yakuuna samxan inuu noqdo mid debicsan oo sahlan oo ku sahlan oo ku debicsan bibadli maa kii inuu siiyo xasalahu yacni uu taxsiiliyey oo helay oo min alcilmi cilmi ah wixii cilmi uu isagu xasiliyey bimacnaa u bartay inuu u bixiyo oo ugu deeqo waa inuu marka ugu sahlanaadaa oo marka u oggolaadaa sahlan cala mubtagiih una sahlanaadaa cidda cilmiga doonaysa u fududaadaa yacni mid u sahlan oo u debacsan noqdaa mutalatifan fii ifaadati yacni u dhimrinaya oo u debcinaya faa'iidayntuu u faa'iidaynayo taalibiihii kuwa cilmiga doonaya maca rifqin dhimirsanaani ay weheliso wa nasiixatin iyo nastiixa ay weheliso wa irshaadin iyo hanuuni ay weheliso uu ku hanuuninayo ilalmuhimmaati waxyaalaha muhimka ah iyo wa taxriidin boorrini ay weheliso uu boorrinayo ama tirtirsiyayo calaa xifdi maa kii inuu ilaaliyo yabduluhu lahum uu bixinaayo min alfawaa'idi faa'iidooyina walaa yaddakhiru canhum kama kaydsanaayo min anwaaci alcilmi noocyada cilmiga shay an waxba ka kaydsan maayo u diidi maayo ee cilmigii waa ugu deeqayaa shaygaasoo yaxtaajuuna ilayhi ay u baahan yihiin ida kaana ataalibu ahlan lidalik hadduu ahaaday ardaygu mid ehel u ah noocaa cilmiga ah hadduu ehel u yahay ka kaydsan maayo ee waa ugu deeqaya waa siinaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah inay habboon tahay baraha dadka cilmiga baraya dadka uu baraayo inuu u turo oo u naxariisto oo ku dadaalo masaalixdooda iyo danahooda oo ku caawiyo masaalixdooda wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi marka waxa weeye inay cilmigii sii jeclaadaan baa ka imanaysa cilmigii inay sii jeclaadaan baa ka imanaysa isagana fadli kale ugu sugan inuu cilmiga jeclaysiinaayo iyo inuu marka waxa weeye ilaahay kaalmadiisa inuu ku helaayo wallahu fii cawni lcabdi maa kana lcabdu fii cawni akhiih marka sida masaalixda dantiisa iyo ubadkiisa ugu dadaalayo ayuu dadka cilmiga barayana masaalixdooda ugu dadaalaya oo kula talinaya oo u nasteexaynaya oo haddii waxyaalaha qaarkood ay ka qaldan yihiin uu doonayaa inuu u saxo uu ku waaniyo inuu ka faa'iidaysto wakhtiga inuu cilmiga ka faa'iidaysto inuu xalaqaadka ka faa'iidaysto inuu waxa weeye fursadda markaa oo haysto inuu ka faa'iidaysto aanu dayicin ayuu ku boorinaya marka waa tabantaabo cilmigii la doonayo in lagu tabantaabiyo wa yujriihi mujra waladi marka tarbiyadii waxa weeye in la sameeyo iyo marka masaalixdoodii in lagu dadaalo labaduba waa habboonta kale qusuur baa iska jira marka sheekh albaani baa mala hadal buu yidhi isagu tawaaduc mala u yidhi laakiin waxaa lagu xambaarayaa inay tawaaduc ka ahay waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi callamtu wamaa rabbaytu cilmiga waa baray laakiin ma tarbiyayn callamtu wamaa rabbaytu laakiin waxaa loo lagu xambaarayaa calaa hadmi nafsi inay tahay wa tawaaduc inay tahay taasaa lagu xambaaraya wuxuu ku dareerinayaa ku socodsiinayaa xagga shafaqada iyo tudhaalaha meesha ubadkiisoo kale ayuu dhigaya wuxuu ku dadaalayaa masaalixdiis qusuurku la yimaado iyo suu adabka aadaabxumada iyo adayga uu wakhtiyada qaarkood kula dhaqmo ee baraha uu cilmiga baraya kula dhaqmo kullu daalika inuu u cudurdaaro oo waxa waxaweye u dulqaato weeyaan waayo qofku marka uu cilmiga ku cusub yahay ama cilmigii baranaayo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee in markaa waxa weeye waxyaalo qaladi ka dhacaan ama shayan aadaabta ku fiicnay inuu la yimaado ama isagaan islahayn waxbaad dhintay inuu wax dhimaa dhici karta isna isuma qabo inuu wax dhimayba marka tan noocaasoo kalea waxay u baahan tahay in loo dulqaato oo loo cudurdaaro oo waxaweye lagu baraarujiyo dee qaladka ku sugan way jiri jireen culammada qaarkood inay ku adkaadaan ardayda oo si adag qaarkood ay ula dhaqmi jireen fii bacdi alaxyaan laakiin waxay ahaayeen dadkay la dhaqmayaan oo sidaa ula dhaqmayaan dad cilmiga jecel oo cilmigii doonayay ahaayeen imaam maalik baa mar arday u timi axaadiistii inuu u wariyey doonayeen sheikhuna markaa diyaar ma ahayn rubbama marka waxawa in de iyo waxyaalo kale ku sugnaayeen ashqaal markaasi ka tegi waayeen dhegad buu soo qaato dabaduu qabtay dhegaddii buu la dhacay ya iyaguna way iska qoslayaan markuu dheggaddiisii dhammaystay ayay waxay ku yidhahan ku cafin mayno haddaanan axaadiis noo sheegin doonaysa inaan ku cafinno majliska caqi axaadiista noo sirdi markaasuu u fadhiistay markaasuu dabeedna markaa axaadiistiibuu u sardiyey cafiguu doonaya moogta axaadiistii bay ka qorteen ka qorteen ka qorteen ma noqoteen haa maxaa yeelaysaan zid darba zid alxadiis garaacana kordhi axaadiistana kordhi mar dambena garaac haddana axaadiista noo weri ka warran sacjiib maa qiimaha cilmiga ayay dee acmash baa lagu yidhi xoogaa waa yaro adkaa shiikhu wakhtiyada qaarkood baa ardayda wuxuu ku diri jiray ey ayuu ku diri jiray oo ku sallidi jiray markaasuu marmarka qaarkood odhan jiray axadkii macruufka xumaanta reebi jiray waa iga maqan yahay maanta waa eygii mar baa lagu yidhi dee waxay dooneen ardayda inay iskaga kaa tagaan yacni adayga aad adag tahay daraaddeed ya inay iskaga kaa tagaan bay dooneen markaasuu hum xamqaa miluk waa nacasyo adiga kula mida buuri haddii wixii anfacaya ay uga tegayaan dabeecaddaydu inay adag tahay daraaddeed oo dhaqankaygu adag yahay hadday uga tegayaan waa nacasiyo ya hadda ka warran marka cilmiga waxaa lagu bartaa yacni marka waxa weeye tawaaduc iyo cilmiga in loo dulloobo qofku isagoo amiir amiir ka dhigan ya afka taagaya cilmi baran maayo cilmiga waxaa lagu bartaa yacni markaa dulli iyo tawaaduc taasaa lagu bartaa marka hadday dhacdo waxa weeye suu adab inay kula dhaqmaan markaa ardaydu waxa habboon inuu cudur daaro kadalika kuntum min qablu famanna allaahu calaykum qofku hadduu markay cilmiga ku cusub yahay siduu wax u dhimaayo garan maayo isagoo isle waxbaad wanaajinaysaa ayuu haddana wax xumaynaya wa huwa laa yadri marka saas aawadee in loo dulqaato habboon qofkuna wuxuu u bandhigan yahay nuqsaanu u bandhigan yahay yacnii sharciga ku dhaqanka lagu dhaqmaayo ee la baranaayo ee loo aqoon yeelanayo ee lagu tababaranaayo ayaa ruuxa markaa kaamil ka yeelaya oo nooc kamaala uu ka helaya nooc kamaala laakiin marka hore waa maxay asalku waa inuu naqsi ku sugan yahay jahliga iyo naqsiga ayaa dee badan marka hore asalkana waa inu qofka waxba garanaya marka hore waxaana habboon inuu markaa noqdo mid debicsan oo u debicsan markaa bixinta uu cilmiga bixinaayo ku deeqaayo oo ciddii cilmiga doonaysa uu u fudud yahay oo u sahlan yahay u dhibirsan yahay u debacsan yahay yacni su'aasha iyo weydiinta iyo ka faa'iidaysigu mid walba ay fudud tahay ya yacni markaa sidaas waa inuu noqdaa markuu u faa'iidaynayana waa inuu u dhimriyaa mutalatifan fii ifaadati taalibiih si ludfi iyo markaa debicsanaan leh waa inuu ugu sheegaa waa inuu cilmigii ugu deeqaa waa inuu u debciyaa waynu nasteexeeyaan addiinu anasiixa wannusxi calaa kulli muslim xadiiskii jariir bni cabdillahi albajali waaynu ku hanuuniyaa waxyaalaha muhimka ah waaynu ku hanuuniyaa waaynu ku boorriyaa fawaa'idda uu siinayo inay markaa xafidaan oo qabtaan ay qortaan ahlucilmiga qaarkood talabadu inay waxba qorayn way ka xanaaqaan waa sida waa iska soo fadhidaane maxay waxba qori weydeen ayay ku yidhaahdaan ya ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin qofku hadduu markaysaga aanu wadan wuxuu wax ku qortiyo qalin haddaanu wadan dee taalibba maaha waa ruux dee wacdi iska dhegaysanaya oo yacni wacdi dhegaysad weeye cilmiga waxaa lagu soo baxaa waa in fawaa'idda la qorto marka uu qofku dhegaysanaayo wuxuu is odhanayaa waad garanaysaa laakiin hadhow waa baxsanaysaa saas aawadeed kutubta wax lagu baranayo in lagu qoro ama buug kale qofku wato buugga wax ku qorto weeyaan ya laakiin haddii kale fawaaiddu waa tegaysa fawaaiddu waa tegaysa waa ka baxsanaysa marka aad bay muhim u tahay qoraalka markiisa waxaa la qorayaa aad iyo aad bay muhim u tahay alcilmu saydun walkitaabatu qayduhu qayid suyuudaka bilxibaali alwaasiqa fa min alxamaaqati an tasida ghazaalatan wa ama wa tatrukahaana waa loo dabdiyaa wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi taaliqa cilmigu wuxuu ka dhigan yahay ugaadhoo kale u ka dhigan yahay qoraalka ayaana u ah yacni xadhig u ah ugaadhahaaga waxaad ku xidhataa buu yidhi xarka adag ku xidho nacasnimadana waxaa ka mid a ah inaad markaa dadeero ama nooc ugaadha ka mida ah, aad soo eh, qafaalato aad soo ugaadhsato oo haddana khalqii aad ku sii dhex waxay ka mid tahay yani waxyaalaha yani markaa de cilmiga ku baxsanaya ka midta marka saas aawadeed taasna waa inaad looga taxadiraa walaa yadakhiru canhu min anwaaci alcilmi shay an yaxtaajuuna ilayhi ida kaana aalibu ahla lidalik ka kaydsan maayo wax ka mida noocyada cilmiga shay ay u baahan yihiin ka kaydsan maayo ida kaana aalibu ahla lidalik hadduu ardaygu uu ehel u yahay inuu cilmigaas eh, baran karo ama barto hadduu ehel u yahay ka kaydsan maayo waa ugu deeqaya yacni cilmigu waa maraatib cidba waxa laga yaabaa in wax u munaasib yihiin waxaa dhici karta daalibka ama ardaygu inuu fan iska jeclaado isagoo marka aan ehel u ahayn marka dantiisa iyo maslaxadiisa inuu eego shiikhu oo waxa u munaasibka uu dhigo waxaan u munaasibka ahayna uu dhigo masalada minoo sheegayaa saas yadaa weeye waxaana sii caddaynaysaa ta kale kasii dambaysa ayaa sii waadixinaysa oo wuxuu ihi sheekhu raximahullah walaa yulqi ilayhim shayan lam yata'ahal lahu kuma soo tuuraayo ardayda ilayhi ay ila aaalibi ardayga intii ka ahatay ku soo tuuri maayo shayan wax lam yata'ahal lahu aanu ehel u noqon lianlaa yufsida calayhi xaalah si aanu xaaladdiisa uga fasahaadin waxaan u munaasib ahayn oo ehel aanu u ahayn aanu fahmi karaynin waa inaan ku soo tuurin falow sa'alahu almutacallimu can dalika lam yujibhu hadduu weydiiyo almutacallimu ka cilmiga baranaya can dalika shayga aan ehelka ahayn wax ka mida hadduu su'aalo lam yujibhu ugama jawaabaayo inuu uga jawaabi waayaana waa dantiisa waayo rubama inay ishkaal ku furto ama waxa uu qaadi kari waayo uu fahmi kari waayo oo uu beeniyo wuxuuna xaq yahay ama tashuush badan ay ku keento oo wixii anfacayay uu kaga mashquulaayo oo is idhahdo xalli uuna xallin kari waayo waayo barista qofka cilmiga la baraayo markasta uu taqadum cilmiga ku sameeyo maskaxdiisu waa sii tababaranaysa imka qofka jimicsiyada sameeyaysa jidhkiisu ma xoog badanaya marba marka dambaysa waa si xoog badanaya waa si xoog badanaya maskaxda sidaas in laeg tadarubka la tababaraayo fahamka masaa'isha qaybista qabashada yani waxaweye kullu dalika lagu tababarayo waxay ka qayb qaadanayaan hadhow marka waxa weeye masaa'il waaweyn inuu markaa xallin karo ama fahmi karo laakiin isagoo bilow ah haddii masaa'il waaweyn lagu tuuro waxaa laga yaabaa dee inuu beeniyeba uu yidhaha waxaasi macquul maaha maba suuragala ah. wixii marka anfacayeen inuu kaga mashquulaa laga yaaba wa yucarifuhu wuxuu garansiinayaa oo u sheegayaa anna mancahu diidmadiisa uu diiday inuu arrinkaa u sheegaa laysa shuxxan inaanu ahayn bakhaylnimo uu cilmiga kaga bakhaylaayo bal shafaqatan wa lutfa waxay markaa noqonaysaa tudhaalo uu u tudhaayo iyo wa lutfan dhimrin uu u dhimrinayo oo isaga markaa waxa weeye uu sugayo xaaluu markaa si fiican u qaban karo waataa garanaysaan aahaarta saxaabada ka soo aroortay inuu caliy bn abi aalib yidhi kama fi lbukhaari yuxadisu nnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu wa warasuuluh dadka uga warrama waxay garanayaan ma waxaad doonaysaan in allah iyo rasuulkiisa la beeniyo miyaad doonaysaan wuxuu uga jeedaa ficlan waxay hore u garanayeen bes u sheegoo wax kale ha u sheegina maaha muraadku waayo qofka hadduu hore wuxuu u yaqaanay keliya loo sheegaayo waxaa ka imanaysa wax cusub inaan la baray taana waxaa ka dhalanaysa inaanu jahrigii kaba bixinba waayo intuu garanaya lagu celcelinaya lagu celcelinaya ya marka makaanaka raawix waa bartaada ku doori askariga mar baa la yidhahdaa marka waxa daran doorri oo dabeedna halkaasu saa odhanaya adimadii marba mid qaadaya saa la yidhi waa soconaya laakiin bartiisa ka dhaqaaqi maaha shaamiintu waxay yidhaahdaan makaanaka raawix ma ku gaardi sheekh baa aad ugu celceliyay waxaa ka imanaysa inaanu qofku cilmigii hore ugu taqadumin oo hore ugu garan waxuu soo kordhaya ma intaa laakiin waa si fiican buu muraadku saa miya maya muraadku saa maaha xadiiu nnaasa bima yacrifuun ma waxaa loo jeedaa bima yacrifuuna bilficli mise bilquwa walow bilquwa bilficli waa noqon kartaa walow bilquwa bilficli iyo bilquwa waxaa looga jeedaa bilficli waa waxa markaa waxa weeye ay hore u garanayeen waxay noqonaysaa bilficli xaqiiqatan waxay garanayaan uga warraba bilquwa waxaa looga jeedaa waxaan markan aanu garanayn laakiin haddii la garansiiyo loo sharxo loo bayaamiyo uu garan karoo fahmi karo kaasaa waxaa la yidhahdaa bilquwa bilquwa la yidhahda marka muraadka looga jeedaa waxay tahay waxay ama garanayeen ama ay dhici karto inay gartaan walow bilquwa uga warrama yacni shay ay fahmi karaan oo garan karaan yacni u sheega shay mustawahooda iyo garashadooda ka koraysa oo aynay fahmi karin ha u sheegaya muxuu ku daray aturiiduuna an yukadaba allah wa rasuuluh ma waxaad doonaysaan in allah iyo rasuulkiisa la beeniyey miyaad doonaysaan yani masaaisha qaarkoodoo xaq ah ayaa waxaa dhici karta dadka qaarkood markay fahmi waayaan inay markaa beeniyaan shaygaasina waa xaq yahay waayo waxaa la yidhahdaa almar'u caduwun limaa jahil qofku col wuxuu la yahay wuxuu ka jaahil yahay waxaanu garanayn col buu leeyahay caadatan waxaa la yaqaanaa qofka hadduu masale fahmi waayo yacni wuxuu odhanayaa waxaasi wax sax maa ama macquul maaha ama ma dhici karto ama waa falsafad markuu garan waayey ayaa laga yaaba wuxu inu iska dhaleeceeyo qisa soomaaliyeed haddaan idiin sheego waxay yidhahdeen dawacaa soo kaxaysatay yidhahdeen ubadkeedii dhasheedii wadaed markaasaa cinab bay doontay inay goosato usoo gurato dhasheedana usoo soo gurto sida qisadu sheegaysa markaasay deedna tiigsatay tiigsatay waa gaadhi weydey dawacaduna dhirta ma kori karto markaasay tiri hooyo inaga keena waa qadhaadhay ya hooyo inaga keena waa qadhaadhay marka caadatan waxaa la yaqaanaa qofku waxa uu garan waayo wuu dhaleeceeyaa waa mid la yaqaan almar'u caduwun limaa jahil waa sida maahmaahadaba loo isticmaalay sheekh culammadii hore ka mida ayaa wuxuu samayn jiray mahmahyada qaarkood oo carabtu ay leeyihiin ayaa wax markaa shabahaya wuxuu ka soo saari jiray qur'aanka maalintan baa loo yimi waxaa la yidhi almaru caduwun limaa jahil bal wax la macnaa ah qur'aan ka soo saar markaasaa wuxuu akhriyey waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna haada ifkun qadiim markay ku hanuuni waayeen qur'aankii gaaladii waxay odhanayaan waa been abuur horreeyey odhanayaan hadda maaragta wa qaala tacaala akadabtum biaayaatii walam tuxiituu biha cilma marka shaygii fitne ku noqonaya waa inaan loo sheegin xataa culammadu waxay ku dareen dadka qaarkood haddii bidca ay u iishan yihiin masalanoo kale bidca ayuu naftiisi maa'il u tahay oo nawcan maa ku ta'asuray ama u dhow yahay inay saamayso bidcadaas nas mutashaabiha oo u ekaan karaa muraadkiisu inuu yahay bidcada inuu waafaqaayo bidca marnaba nasku waafiqi maaye laakiin sidaa ula muuqan karaa waa inaan loo sheegin bay yidhahan culamadu asarka ibnu mascuud aan ku daro wuxuu cabdullahi ibn mascuudu yidhi kama rawaahu muslimu fii muqadimati saxiixih ma anta bimuxadisin qowman xadiisan laa tabluquhu cuquuluhum ila kana libacdihim fitna ugama warrantid qolo xadiis uma sheegtid aan qalbiyadoodu gaarsiisnayn mustawaha haddaad u sheegto maxaa dhacaya qaarkood buu wuxuu ku noqonayaa fitno waa ku fitnoobayaan maa anta bimuxadisin qawman xadiisan laa tabluquhu cuquuluhum ila kaana libacdihim fitna cabdullahi bn mascuud baa odhanaya muslimna wuxuu ku soo wariyey fii muqadimati saxiixi halkaan baraarujiyo waxaa kala duwan muqadimada saxiixa muslim iyo saxiixu muslimku waa kala shari hadduu muslim ku soo wariyey muqadimada saxiixiisa oo aanu sulbu saxiix ku soo warin rawaahu muslim lama itlaaqo waa la qaydaa waayo sulbu saxiix wuxuu u shardiyey muqadimada uma shardin qaar saxiixa la shardi ah iyo qaar aan la shardi ahaynba muqadimada waa ku jiraan waa kala shardi saas aawoodeed waa la qaydaa rawaahu muslimun fii muqadimati saxiixihi baa la yidhahdaa waayahay wuxuu inoo tilmaamay cabdullahi bn mascuud haddii dadka qaar xadiis loo sheego aan markaa mustawahoodii iyo qalbigoodu aanu gaadhsiisnayn qaarkood buu ku noqonayaa fitno yaanu kuba wada noqon laakiin qaar ka mida ku noqonaya de wixii dadka fitno u sababaya lama rabo marka markay leeyihiin saxaabadu yaan loo sheegin waxaa mustawahoodu ayna gaadhsiisnayn shayga aynay mustawahoodu gaadhsiisnayn aan loo sheegin waa min baabi sadi daraa'ic waddada mafsada keenaysaa la awdayaa dadkii in la fitneeyo lama rabe in la hanuuniyaa la rabaa marka tadriij baa loo baahan yahy ka warran inanka yar ee markaysa markaa ibtidaa'iga ah ka soo qaad cilmigan marka hadda maadiga ah marka la dhiganayo haddii lays yidhaahdo yacni waxbarashada dugsiga sare lagu dhigo yacni saynisyadii xisaabta u dhiga haddii lays yidhaahdo isagana wuxuu ku jiraa dugsiga hoose fahmi karaa maya isagii dhib bay ku tahay markuu wixii fahmi waayana inuu wixiiba naco baa ka imanaysa waxaan aan la fahmayn waa maxay laakiin si uu u fahmo maxaa la samaynayaa tadriij baa lagu wadaa ilaa uu mustawaha gaadhayo adamaarta saasaa lagu wadaa waa shayan fa shayan cilmigana waa saasoo kale saas aawadeed yani masaa'isha qaarkood talabada waxaa loo sheegaa ijmaalkeeda yani ayaa loo sheegaa iyadoo duuduuban yani tafaasiisha qaarkood inaan fahmi karin bay dhici kartaa masaa'isha qaarkood waxaa laga yaabaa fahamkeedu inay ku adkaanayo marka saas aawadeed waa in maslaxadiisa la iyo sida u dantaa la eega lianlaa yufsida calayhi xaala xataa hadduu weydiiyo uga jawaabi maayo ya hadduu xataa weydiiyo uu yidhaha masalada noocaasa maxay tahay waa lagaga jawaabi doonaa ay u kaadi horta yani marka waxa waqtigeedii maaha waa in saa loo tilmaamo waayahay wuxuu garansiinayaa waxa ugu diiday inaynay ahayn bakhaylnimo cilmiga uu kaga bakhaylaayo aynay tahay tudhaale isaga u turayo ya inay saa tahay buu u tilmaamaya asalna maxaa u ah oo laga soo qaadanaya waxaa u ah asala xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam laa tubashirhum fayatakiluu xadiiskii mucaad mucaad ibnu jabal markuu u sheegay nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskii bishaaradu ku jirtay wuxuu yidhi afalaa ubashiru nnaas waa xadiiskii saxiixa dadka ma ugu bushaareeyaa oo bushaaradan ma u sheegaa qaala laa tubashirhum fayattakiluu nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ya ha ugu bushaaraynin oo haddaad ugu bushaarayso dabeedna ay tala saartaan oo is yidhaahdaan dee waxaweye jannada iska geli doontaan dala maxaa idinka lifay addamaala nebi maxamed baa ku leey laa tubashirhum fayattakiluu bukhaari wuxuu u baabaystaa baab ah xadiiskaa markuu soo aroorinaya baabu man khasa alcilma qawman duuna qowmin ciddii cilmiga ku gaar yeeshay dad dad kalena marka waxa weeye aan u sheegin qaar kalena ku gaar yeeray baab caynkaasa ayuu u baabaysa wayenbagii anlaa yatacadama cala almutacallimiin waxaa habboon anlaa yatacadama inaanu iska weynayn cala almutacallimiina kuwa cilmiga baranaya inaanu iska weynayn ayaa habboon bal yaliinu lahum waa u debcayaa yaliinu lahu waa u debcayaa wayatawaadacu waa isu dhuldhigayaa wa fi tanziil alkariim qur'aanka kariimkaana waxaa ku sugan ee munasalkee la soo dejiyey wakhfid janaaxaka lilmu'miniin wakhfid hoos ugu dhigo u debci janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina muuminiinta hoos ugu dhigo u debci u tawaaduc isu dhuldhig waa inuu iska jiraa markaa inuu iska weyneeyo dadka mutacallimiinta ee cilmiga baranaya waa inuu u debcaa u tawaaducaa isu dhuldhigaa saas yadaa weeye sida cilmiga laga qaadanaya laga baranayaan waa saas markaa tudhaalaha u tudhaayo u naxariisanaayo u debcaayo u tawaaducayo isu dhuldhigaayo ayaa khayrku ku jira fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik waatuu allah u yidhi naxariis ilaahay darteed baad ugu debecdaye haddaad ahaan lahayd mid dabeecad adag oo qalbigiisu qallafsan yahay oo qalbigiisuna adag yahay dabiicaddiisuna adag tahay lanfaduu min xawlik waa kaa kala yaaci lahaayeen waa kaa kala tafaraaruqi lahayen waa kaa tegi lahayen waata ay salafka qaarkood yidhaahdeen liinuu liman tucallimuuna wa liinuu liman tatacallamuuna minhum u debca ciddaa cilmiga baraysaan una debca ciddaa cilmiga ka baranaysaan waxaaba soo aroortay safka masjidka marka la safanayo waliinuu biaydii ikhwaanikum gacmaha walaaladin u dibca barashadii cilmiga la baranayana waa kasii sii aayadda muxuu allah yidhi waqfid janaaxaka dhinacaaga u debciyo hoos ugu dhig lilmu'miniina mu'miniinta ay tawaadac lahum isu dhuldhig kibirku sidiisaba waa xun yahay cilmigana iyo kibirkuna iswaafiqi maayaan sa asrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi alardi bihayri alxaq alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaani alcaali cilmigu col buu la yahay wiilka iskoraysiiya yacni cilmigu geli maayo oo ku duxi maayo sida daadku waa ula col yahay meesha korraysa daadku wuxuu u cararaa meesha hoosaysu u cararaa meesha sarraysa waa ka cararaa saasoo kalea cilmiguna wiilka iskorraysiiya uu ka cararaa marka tawaaduc baa cilmiga lagu bartaa tawaaduc ayaa lagu gartaa wa yenbagii an yakuuna xariisan calaa tacliimihi muhtaman bihi waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo xariisan calaa tacliimihim mid ku dadaalaya calaa tacliimihim baristooda uu cilmiga baraayo muhtaman bihi aad markaa waxaa ugu dadaalayo ugu haminaya mu'hiran lahu door bidaya calaa xawaa'iji nafsi danaha naftiisa ka door bidaya inuu cilmiga yaga baro wa yuraxibu bihim waa tarxiibinaya waa soo dhowaynaya cinda iqbaalihim ilayh markay soo qaabilaan wayudhiru lahum albishra wuxuu u muujinayaa albishra yani markaa farax iyo weji furnaan wa talaaqat alwajhi iyo wejiga inuu u furo inuu u dhoolla caddeeyo wejiga u furo yani waxa weeyaan cabuus markaa ku qaabili maaha inuu wejiga tubo oo markaysaa wejiga kab ka dhigo waa inuu weji furan yani markaa ku qaabilaa oo soo dhoweeyaa wa yuxsinu ilayhim waa u samafalayaa bicilmihi wa maalihi wa jaahih wuxuu ugu samafalayaa bicilmihi cilmigiisa iyo wa maalihi maalkiisa iyo wa jaahihi jaahiisa yacni maalka hadduu wax ku dhaamo ma ay baahan yihiin waa ku caawinaya cilmigiina waa ugu deeqaya jaahiina waa ku anfacayaayoo shafaaco oo kale haddii u baahan yihiin ciduu markaa isagu weji ku leeyahay oo uga shafeeco qaadi karo inuu wejigiisa ugu shafeeco qaado uu yidhaha waa taalib wanaagsanoo saasee eh, markaysa markaa tabantaabiya ama waxaa siiya ama wax la mida ah. waa jaahi oo ka anfacayo waa shafaacadii walaa yukhaatibu alfaadila minhum bismih kulama khitaabaayo alfaadila minhum ka faadilkaa ah waxaa loo jeedaa ka cilmiga ku hormaray iyaga ka mida ah, cilmigii ku mudan ardayda kale ka sheegan ee markaa naabiqada ah bismihi magaciisii kula khitaabi maayo hebel ou odhan maayo ixtiraam uu ixtiraamayo wuxuu kula khitaabayaa bal bikunyati kunyadiis inuu yidhahdo yaa abaa fulaan wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximah ullah wuxuu ku dadaalaya waxaa habboon inuu ku dadaalo waxaa habboon inuu ku dadaalo tacliimta uu cilmiga baraayo aadna ugu dadaalo oo siduu wax u bari lahaa waa inuu aad ugu dadaalo cilmiga de waxa lagu bartaa tadriij marka la doonaayo cid in cilmi la baro fanniga waxaa looga bilaabaa hoos dadka qaarkood waxay doonaan inay iyagoo doonaya inay wax dhigaan marba kitaabun dee inay iska bilaabaan taasi maslaxadii ardayga maaha waa dhici kartaa inuu markaa mudariska cilmiga dhiganaya ku taalacdo oo kutubaha qaarkood isagu ka faa'iidaysto laakiin samarada marka iyo midhaha fiicani maxay ka imanayaan waxay ka imanayaan jaranjarro in cilmiga loo raaco ya guriga dabaqa marka la koraya maxaa la sameeyaa halka sare miyaa lagu boodaa mise jaranjarada hoos baa laga bilaabaa ya hoos baa jaranjarada laga bilaabaa markaasaa marba kaabad baa la taagaa sidaasaa lagu tegaya caynka lakiin hadduu is yidhaahdo bood oo intaad soo orodo jaranjarada markiisa marka kaabadda eh, tobnaad ama toddobaad ku bood halis wuxuu ya inu jabo soma khatar buu gelaya waa soo booday dabeedna taa ku bood xaalka caynkaasa dee gurigii kori maayo naftiisana waa cawaray naftiisana waa cawaray marka cilmiga waxaa lagu bartaa tadriij awalu lmatari qatra wa awlulmashyi khudwa waxaa la yidhaahdaa oo mahmahyada carbeed ee xikmadaa ka mida roobka dhibic baa ugu horraysa socodkana tallaabaa ugu horraysa socodka masaafo badan ba qofku kaa socday laakiin tallaabuu ka bilaabay mar ma wada soconintan tallaabo tallaabuu u socday sidaasuu markaa ku socday intaas roobkana dhibicuun baa ugu soo horraysay si kasta ha u bato mahigaan ha ahaado dhibic baa ugu soo horraysay haddama aragta marka cilmiga waxaa lagu bartaa tadriij waa in laga bilaabaa halka hoose yacani dee ka ku xiga ku xiga ku xiga saa loo socdaa jaranjaro weeye la raacayo marka sida cilmigii lagu xasilin karaa waa saas laakiin qofku hadduu markaa maalinba kitaab intuu iska soo qaato kitaabkaasun dhigo dabeedna fanni kale haddana kitaab ah iska soo qaato yacni wixii murattab aynay ahayn ya juhdi waa ka baxayaa ardaydiina soo bixi mayso ardayda waxay ku soo baxaysaa yacni ariiqada in la mariyo imka iskuullada maxaa la sameeyaa soo ardayga ibtidaa'i loogama bilaabo ee fasalka koowaad ka labaad ka saddexaad saasaa loo wadayaa ya ilaa uu dugsiga sare ka baxayo ilaa uu jaamacadda ka baxayo sidaasun u wado hadda maarata waa jaranjaro cilmigu saasoo kale u jaranjaro u yahay xalqad masjid baa lagu dhiganaye waa in dadkii markaa loo dhigayo si jaranjaraa ah loogu dhigaa saasay ku soo bixi karaan waxna ku baran karaan haddii laakiin maalinba kitaab layska soo qaato ama kitaab weyn inta lasoo qaato layskala fadhiisto dadkii mustawahooda aanu dhisnayn ayaa masalan la soo qaatay albukhaari markaasaa lagu akhriyey maxay ka qaban wacdi uunba isaga qaadan haddana saxiix muslim baa la soo qaato waa lagu akhriyey mustawahoodii hoosena ma dhisna cilmi ku baran maayaan markaa hadha waxaad arki kartaa dee qof yidhaahdaa mahadustah waan dhigta wax lagu hayaa inaanu jirin sababtu maxay tahay aasaaskii baanu ka dhisnay ya gurigu muxuu ku dhisan yahay seeska sooma hala qoday seeskii hadduu wanaagsan yahay gurigu waa taagnaanaya seesku haddaanu wanaagsanayn gurigu istaagi maayo ya marka waxay u baahan tahay marka hore yacni marka aasaaska hoose in laga soo bilaabo ayaa loo baahanya wuxuu ka doorbidayaa danaha naftiisa waayo inuu wax waa dantiisa ya inuu cid wax shiikha laftiisay dan u tahay waayo ajar baa uga imanaya man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu ila yowmi alqiyaama ya ajar baa ugu sugan marka qofkiina waa caawinaya waa tabantaabinaya wa cawnun liakhiihi wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiihi marka danaha naftiisa gaarka ah inuu ka doorbido yani markaa barista uu cilmiga dadka baraayo ayaa fiican waa inuu soo dhoweeyaa tarxiibiyaa marxaban bikum waa inuu ku yidhahdaa yacni soo dhowaada soo dhowaada aahaarta qaarkooda saa ku soo aroortayna waa jirtaa marxaban in lagu odhanaayo yacni ku soo aroortay wuxuu muujinayaa weji furnaan iyo farax taasuu muujinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu cid walba ku qaabili jiray weji furan kaana kasiira tabasum waa dhoolla caddayn wejigiisuna waa furnaa camr ibnu caas muxuu yidhi nebiga markaan u imaado ayaa nebigu si fiican buu ii soo dhowayn jiray oo aad iyo aad marka u fiican buu iisoo dhowayn jiray ilaa aan is idhi aduu dadka kuugu jecel yahay ya siduu ii soo dhowaynaayo waxaabaan is idhiba dadkoo dhan aduu kuugu jecel yahay maalintii dambaan weydiiyey buu idhi ayu nnaasi axabbu ilayk dad yaad ugu jeceshahay markaasuu caaishatu caaishaan ugu jeclahay min alrijaali xagga ragga ayaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabbaheed yaa ku sii xiga wuxuu ihi cumar cumar baa ku xiga waa ku sii xiga rag kale ii sheegay buui ilaa aan is idhi buuri wartol maxaad weydiise maad iska daysid maxaad weydiise ila marka hore wuxuu u qaatay inuu isaga ugu jacayl badan yahay ya xadiisku wuxuu ku sugan yahay saxiixaynka marka taas waxay ku tusinaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u jifuraa xataa dad aanu diin ahaan uga raalli ahayn ayuu weji furan ku qaabili jiray cuyaynatu bnu xisni baa ka idan dalbay sida saxiixa ku sugan markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iidanuu lahu fabisa ahulcashiira fa bi'sa ahulcashiira u idma mid qolo u saaxiiba ah, oday reer buu ahaa isagaa markaa u xumaaday isagoo sidaa nebigu ka yidhi ayuu soo galay markaasaa nebigu markaa u debcaayey oo wejiga u furay markaasay caaisha ku tidhi yaa rasuula allahi markii horena saasaad ka tidhi markii dambena weji wanaagsan baad ku qaabishay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina shara annaasi man wadacahu annaasu itiqaa'a fuxshihi aw qaala sharri dadka waxa ugu shar badan kay dadku ka tagaan oo uga tagaan yacni afxumadiisa ama sharkiisa baqasho ay ka baqanayaan oo iska ilaalinayaan daraaddeed ay uga tagaan baa dadka ugu shar badan saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam damarad markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa weji furaa waa debecsanaa inuu debecsanaana de qur'aanka boota laynoogu sheegay fa bima min allahi linta lahum damarada waxaanu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kasiiru tabasum wuu u samafalayaa xagga cilmigiisa iyo maalkiisa iyo wejigiisa wejigiisa waa shafeecaqaadkiisa aynu sheegnay ayuu ugu samafalayaa walaa yukhaatibu alfaadila minhum bismih ka waxaweye faadilka ka mida waxaa loo jeedaa ka cilmiga ku fiican xagga cilmiga faadilka fadliga hadda cibaadada looma jeedo baabu tacliim baa la joogaa ee waxaa laga tilmaamayaa kii xagga cilmiga ku mudnaa kulama khitaabayo magiciis oo hebelow ma odhanayo bal bikunyati carabtu waxay u yaqaaneen ixtiraamku inuu yahay ruuxa in kunyada loogu yeedho in magaca loogu yeedho ixtiraamka uma yaqoon saas aawadee nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa abalqaasim baa lagu odhan jiray yaa abalqaasim yaa muxamed in lagu yidhaahdo acraabtaa ku odhan jirtay reermiyiga ayay odhan jirtay maxamedow ya laakiin saxaabada cilmiga ku fiicani ee markaa nebiga la joogaa waxay odhan jireen yaa abalqaasim ama yaa rasuula allah inay wasfiga risaalada ugu yeedhaan ama kunyada ugu yeedhaan maalin maalmaha ka mida waa tii uu yidhi yaa abalqaasim deedna nebigu ayaa ajiibay oo labayk markaa hadal caynkaasa ku yidhi markaasuu yidhi adiga kuuma jeedin yanii nin kalean u jeedo u yidhi markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam magacayga isku magacaaba kunyadayda ha isku magacaabina xadiiska saxiixa ya magacayga isku magacaaba oo maxamed la baxa ubadkiina u bixiya yacni laakiin kunyadaydu abalqaasim ah ha isku kunyaynina marka saxaabadu waxay kula khitaabi jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam ima biwasfi risaala yaa rasuula allah wa ima bikuniyatih curfiga carbeedna wuxuu ahaan jiray ruuxa marka la ixtiraamayo in kunyada loogu yeedho ya saasuu ahaan jiray aknihi xiina unaadiihi liukrimahu wala ulaqibhu wasaw'atu laqabu wuxuu uhi waan u kunyayaa kunyaan ugu yeedhaa oo yaa abaa fulaan baan idhaahdaa liukrimahu si aan u sharfo ayaan kunyada ugu yeedhaa markaan u yeedhaayo kunyadaan ugu yeedhaa si aan u sharfo wala ulaqibuhu wasaw'atu laqabu naanays uguma yeedha buuyi ceebtuna waxay tahay yacni markaa naanaysta ayay tahay marka waxay u qabaan oo curfiga carbeed uu yahay sharciguna taqriiriyey in kunyadu tahay baabu tashriif watakriim inay tahay sharfis la sharfaayo inay tahay su'aal baa haddaba halkaa laisweydiinaya su'aashaa idinkaa laidin weydiinaya su'aashaasi waxay tahay haddii kunyadu ay tahay baabu takriimi watashriif abulahab qur'aanka maxaa loogu magacaabay abulahab hadday kunyadii tahay baabu tashriif watakriim maxaa abulahab kunyada loogu markaa sheegay tabbat yadaa abi lahabin watabba yaa ka jawaabaya naarta ka dhexeeya waa garta waa jawaab hay jawaabun aakhar ya laqabku mashhuur ku ahaa waa garta ha waa garta baaraka allah fiikum waxa ugu qawisan jawaabta ku saabsan waxa weeye magaciisa wuxuu ahaa mucabad ligayr illah mucabad lisanam magaciisa cabdulcuza la odhan jiray addoonkii cuza ayaa magiciisu ahaa dee taasina waa shay xaaraanaan bannaanayn oo cid cuzo addoon u ihi ma jirto khalqigoo dhamme allah bay addoon u yihiin marka waxa weeye magaca caynkaasi cabdulcuza dee in lisaanu sharci ay soo martaa ma suuragal aha maadaama uu xaaraan yaho aanu bannaanayn uu yahay markaysa marka munkar acdamulmunkar saas aawadeed baa loogu leexday abulahab in lagu lagu sheego ta kale magacan caam buu ku ahaa abulahab in la yidhaahdo caan ayuu ku ahaa ta saddexaad jinaas baa ka dhaxeeya oo yacni markaa naaran daata lahab iyo abi lahab ya waxaa ka dhexeeya yani markaa jinaas baa ka dhexeeya laakiin jawaabta ugu qawiysani waa jawaabta hore waayahay marka takriim loogama jeedine yani waxaa la doonayo in isaga in la tacriifiyo ayaa la doonayo yani ka naarta loogu goodiyo inuu kaa yahay laakiin markan eh, loogama jeedin ikraam loogama jeedin ruuxu isagoo aan eh, ubad dhalinna kunya waa samaysan karaa ma daliil caaisha u daliila haye caaisha ma adilada ka mid tah hal hiya min aladila ya maxaa tidhi iqraarku u sugay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr laba daliil baa la keenay bukhaari saxiixiisa u baabaystaa baab ku saabsan ciddaan u badlahayni inay kunyo samaysato dabeedna wuxuu ku keenaa xadiiska yaa abaa cumayr maa facala nuqayr ina yar oo sabi ah oo ina abi talxa ah oo anas ay walaalo ahaayeen xagga hooyo ay ka walaalo ahaayeen oo shimbir yar oo nuqayr la yidhahdo ku ciyaaruu nebigu soo mari jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu kunyo ku magacaabay yaa abaa cumayr maa facala nuqayr abaa cumayro waa sabi ciyaaraya kiibuu kunyo u sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam iminkana waxaad arkaysaa nin weyn oo de markaa hadduu doono carruura le aan kunyoba lahayn ama dee garh leho aan kunyo lahayn hadda maaragta waa sunno islaamiya in kunyo la samaysto o la yidhaha abaa fulaan abu cabdilaahi baa la yidhahdaa uu yidhaahdo abu maxamed baa la yidhahda uu yidhaahdo abu axmed baa la uu yidhaahdo innaga agteenna ceeb baabay ka tahay odayga haddii lagu yidhaahdo hebel aabbihii anaad ina yar igu taxriifinaysaa waxaad aniga i garan weyday bu waaba ka xanaaqayaaba damaarka marka yaa abaa cumayr maa facala nuqayr waa waxaa kaloo u daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa amray inay ummu cabdilaahi isku kuniyeyso xadiis baa ku soo arooray sunanka qaarkood soo wariyeenoo qawi ah markay ku tidhi yaa rasuul allaahi dumarkaaga dhammaantood waxay leeyihiin kunyay leeyihiin aniga mooyaane iktinii bibniki cabdillaahi amar nebi bay ku samaysaa igtanii bibniki cabdillaahi isku kunyee inankaagii bimacnaa inankaad habaryarka u ahayd oo walaashaa dhashay cabdullahi bnu zubayr cabdullahi bnu zubayr asmaa binti abi bakrin baa dhashay marka habaryar rumay u tahay ya alkhaalatu bimansilati alum habaryartu waxay joogtaa meeshii hooyada igtanii bibniki cabdillaahi inankaagii cabdillaahi isku kuniyee markaasay isku kuniyaysay umma cabdillaah wayanbagii an yatafaqadahum wayas'ala can man ghaaba minhum wayanbagii waxa u habboon an yatafaqadahum axwaashooda inuu u kuur galo oo waraysto ayaa habboon wayas'ala u weydiiyo can man ghaaba minhum kii maqnaaday iyaga ka midana u weydiiyo hebel marka waxa beryahan ma imana xagguu ka dhacay ya saa la yidhaahdo hebel maxaa ku dhacay miyuu xanuunsanaya mise wuu safra yacni inuu weydiiyo oo markaa waraysto axwaashoodana markaa waxaweyan u waraysto oo tafaqud ku sameeyo oo hubsado nebiguna waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo tafaqudka waa samayn jiray haabit bnu qays ibnu shamaas ayaa xalqadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka maqnaaday markuu nebiga arki waayey ayuu yidhi haabit me cid warkiisii sheegtaa la waaya nin u dhow baa yidhi yaa rasulallah anaa warkiisa keenaya ninkii baa gurigiisii tegey gurigiiba ninkii ugu tegey waa ku garaacay waa kaydan dalbay waa u idmay maxaa kugu dhacay buui waa waraysa dabeedna wuxuu yidhi aayad baa soo degtay ya aayaddii suurati alxujuraat laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti alnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun waanan cod dheeraan jiro cod dheer baan ku hadli jiray nin jahwariyuu dee ahaa cod weyn ya carabta agtooda ninka codka weyni wuxuu ahaan jiray markaa waxaweye agtooda sharaf ayuu ahaan jiray cod libaaxle marka wuxuu yidhi cod dheer baan ku hadli jiray buuri waxaan ka baqayaa buuhi camalkaygu inuu buray marka gurigu iska laasimo waa ooyaya ya waa ooyaya halkii buu deedna markaa nebiga ku soo warceliyey qisadii ninkii ayuu u sheegay thaabit ibnu qays khatiibu rasuuli illahi sala allahu alay wasalam nin fasaaxo badan buu ahaayo marka wafdiyadu yimaadaan wakhtiyada qaarkood wafdiyadu waxay wadan jireen nin gabyaa ah iyo nin marka codkar ah oo aftahan ah oo golaha ka hadla dee mid walba mid baa u jawaabi jiray oo xagga nebiga ka jawaabaya calayhi salaatu wasalaam ninka gabyaaga baa u jawaabi jiray xasaan ibnu haabit baa u jooga ya xasaan ibnu haabit ayaa u jooga khaiibkana waxaa u jooga haabit ibnu qays saabit buu odhan jiray khudbadee oo khudbadooda khudbad kaga jawaab marka khatiibu rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam baa la odhan jiray qisadii buu nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka qisadiisii oo yidhi saa yasaasay markaa xaalkiisu ahaa markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ugu bushaaraya inuu jannada gelaayo ugu bushaareey yani camalkiisu ma burin waana ahlu janno halkiibaa bushaaradiis sidii loogu celiyey markaasuu ka soo baxay yani marka murugadii iyo oohintii iyo yani marka ictizaalkii ku dhacay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam cidda ka maqnaata tafaqud waa ku samayn jiray oo weydiin jiray ya ghaswatu tabuuk markuu nebigu u baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ka haray waxaa ka mid ahaa yaa ka mid ahaa kacbu bnu maalik meel dhexe marka lasii socdo ayuu nebigu yidhi marka muxuu sameeyey kacbu bnu maalik an baabi tafaqud bilaxwaal markaasaa nin saxaabadii ka mid yaa rasuul allah waxa mashquuliyey yani labadiisa go iyo hareerihiisa inuu marba daawado taasaa mashquulisa nin kalea yidhi waxaad ku hadashay baa yani xun yaa rasuul allahi khayr waxaan ahayn kuma ogin khayr waxaan ahayn kuma ogin nebigu aamuso aamusa kacabna waa hadha oo cudurdaar la'aan buu ku hadhay waa dembi uu markan ku dhacay markii dambe waa ka toobad keeno ilahayna waa ka toobad aqbaleen waxaynu uga jeednaa min baabi tafaqud bilaxwaal iyo cidda markaa maqan inuu nebigu waraysanayo ayaynu markaa labadaaba u tusaalaynaa xataa ghazawaadkii dee waa kii odhanaya yaa weydeen ya ilaa yidhaha hebel iyo hebel baan weyne hebel iyo hebel markii dambe ay waxba cid maan waayin laakinii afqidu julaybiiban ha yeeshee julaybiib baan waayin qisada julaybiib mar kale aynu ka hadalnay waayahay bacdu ahlicilmi waxa yidhi can man haaba minhum loogama jeedo hal xalqa qofka ka maqnaade waxaa laga tilmaamaya qofkay soo yaro noqnoqoto bacdi baa sidaa ku qayb maya waa labada mid walba waa dhacdaa laakiin sida fiicani waa in markaa inanka la isku kuniyeeyo sida fiicani waa saas laakiin waa dhici jirtay saxaabada qaarkood inay markaa isku kuniyeeyaan yani markaa inan isku kuniyeeyaanna waa dhici jirtay laakiin sida ay lasii fadilaa waa in markaa ay noqoto inan in laysku kunyaynayo in noqoto wey carabta qaar way waxoogaa waa dhibsan jireen in markaa hablaha kunyo laga dhigto xutaya ninkii loodhan jiray gabyaaga ahaa ee gabayga nooca hijaaga ama cayda ayuu calanka u siday waxaa nimaan markaa gabayga cayda ah loogu geyn gabyaa ku dhacaana jirin waayo waa nimaan waxba dhowranayn caydana dee waxa weeye khatar ku ah ciduu dee dhaafayna ma jirto isagaaba mid isu tiriyey ya wuxuu u tiriyey zawjadiisu midcaya u tiriyey oo aabbihii buu u tiriyey oo hooyadii buu u abtigii buu u markii dambe isagaaba isu tiriyey faqabaxa allahu min wajhin waqabaxa xaamilahu yacni gabay markiise ay ku jirto isaga weeye u tirinaya markuu dadkii kale ka soo hoyday xasaan buu ku soo baxaleh xasaanna muuqiisa ma yaqaani dee magaciisuu hayaa magaca lagu magacaabee laqabka ah ya iyo gabayadiisaa soo gaadhay markaasuu maxaa lagu yidhahdaa markaasaa xasan ku yidhi abaa mulayka markaasuu kama zuurin inaan ku xaqiro markaad qof dumara isku kunyaysay inan markaa isku kunyaysay inaan ku xaqiro kama zuulin markaasuu maxaad ahayd markaasuu xutay ah markaasuu imdi bisalaam nabadgelyo ku soco ya marka carabta qaarkood way dhibsan jireen in hablaha kunyo laga dhigto marka sida fiican calaa kulli xaal waa in Eh, inanka kunyo laga dhigtay wadaad baa mar ka dhigtay inan kunyo ayuu ka dhigtay markaasaa xoogaa hadalkii lagu bediyey maalintii dambe dee iska bedelayba naftii ay ka qabtay wadaad kalena markaysa markaa carabtiibaa madiba waxa wey maxaad inanta isugu kuniyaysa sacuudigu jooge dabeedna kunyada inanta ayuu ku caanbaxay carabkii kastee la kulmaaba wuxuu ku yidhahdaa maxaad inanta isugu kuniyaysa dee markii dambe waa bedelo abaa caliyin buu la baxay waymbaii an yakuuna baadilan wuscahu fii tafhiimihim waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo baadiran mid bixinaayo wuscahu karaankiisa iyo awooddiisa fii tafhiimihim fahansiinta uu cilmiga fahansiinaayo inuu karaankiisa iyo awooddiisa ku bixiyo ayaa habboon iyo wa taqriibi alfaa'idati ilaa adhaanihim iyo faa'idada inuu u soo dhoweeyo maskaxahooda xariisan calaa hidaayatihim xaaluu ku dadaalayo hanuunintooda xaaluu ku dadaalayo yacni sida ugu fudud ee wax loogu sheegi karo ayuu u sheegayaa faa'iidada waa usoo soo hidaayada ayuu kula dadaalayaa yacni sida markaa waxa weeye inuu hal xidhaaleeyo muraadku maaha adamaalata inuu wax ayuu doonayaa marka sida ugu fudud ee wax loogu sheegi karo waa inuu wax ugu sheegaa hidaayadoodana ku dadaala wa yufhimu waaxidin bixasabi fahmihi wa xifdih wuxuu fahansiinayaa mid walba bixasabi fahmihi qadarka fahamkiisu yahay wa xifdihi iyo qaybistiisu qadarkay tahay ayuu wax ku fahansiinaya mustawihiisu kula hadlaya falaa yuctiihi ma siinayo maa laa yaxtamiluh waxaanu qaadi karin ma siinayo aanu garan karin walaa yuqasiru bihi kala gaabin maayo camaa yaxtamiluhu wuxuu qaadi karo bilaa mashaqatin dhibaato la'aanteed uu qaadi karo taana kala gaabin maayo waa ugu deeqaya wa yukhaatibu kula waaxidin calaa qadri darajati wuxuuna kula khitaabayaa kula hadlayaa kula waaxidin kula waaxidin mid kastaba calaa qadri darajatihi darajadiisu qadarkay tahay buu kula hadlayaa wa bixasabi fahmihi iyo fahamkiisu qadarku yahay wa himmatihi iyo niyaddiisu qadarkay tahay bimacnaa wuxuu qaadan kara fahmi karo ayuu kula hadlaya fayaktafi bilishaarati liman yafhamuha wuxuu ku kaaftoomayaa tilmaanta liman yafhamuha ciddii fahmaya fahman muxaqaqan fahm la xaqiijiyey oo dhab ah ciddii fahmaysa oo tilmaantaa wax ku fahmaysa tilmaantu ku kaaftoomaya ya wa yuwadixu alcibaarata ligayri hadalka waa u caddaynayaa cidda kale inaan tilmaantu kaafinayn ee u baahan hadalka markaa in si fiican loogu saro oo loogu caddeeyo wa yukariruhaa waa ku celcelinayaa liman laa yaxfaduhaa kii aan ku xafidayn ila bitakraarin celcelin in la sameeyo mooye si kale aan markaa masaladii ku qabanaynin waa loogu celcelinaya wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa inuu markaa waxaweye ku fahansiinayo cid walba kolle qadarka fahamkiisu yahay inuu wax ugu sheegaayo ku fahamsiinayo oo ugu caddaynaayo waxaanu qaadi karina inaanu u sheegayn waxaanu qaadi karina inaanu u sheegayn taasu inoo tilmaamay laakiin wixii uu qaadi karo oo dhib la'aan uu fahmi karo garan karo ka hakran maayo kama hakranaye waa ugu deeqaya qof walba darajadiisa iyo fahamkiisa ayuu kula khitaabaya qadarka yihiin isagoo ruuxu dee ibtidaa'i uu yahay cilmi ka sarreeya mustawihiisa u sheegi maayo saynu hore usoo sheegnay dadka qaarkood sharaxa masaa'isha qaarkood loo sharxaya waxay u baahan tahay ikhtisaar in loo koobo dadka qaarna waxay u baahan tahay in loo balballaadhiyo xataa ishkaalaadka imanaya laga jawaabo ya laakiin markuu ruuxu ibtidaa'i yahay ishkaalaadka qaarkood in la soo arooriyaa waxaa laga yaabaa inay dhibba ku tahay rubama ishkaalkan inuu ku ta'asuro sida loo xalliye laga jawaabayna uu fahmi waayo odha wallahi daliilkeedu taa waa qawi waa xoog badanta marka ishkaalkii aad islahayd waxaweye ka dawee ama ka tallaal waxaaba dhici karta adigu markaa inaad dee waxaweye ku tallaasho ka tallaal baad islahdo waad ku tallaashay ya hadda maarata markaa saas aawadeed mustawaha qofka waa in lagu xisaabtamaa wuxuu ku kaaftoomayaa tilmaanta ciddii tilmaanta wax ku fahmaysa tilmaantu ku kaaftoomaya waxaa la yidhahdaa allabiibu yafhamu bilishaara ruuxa markaa caqliga lihii bimacnaa caqliga wanaagsan u saaxiibka ahi tilmaantu wax ku fahmaa tilmaantu wax ku fahmaa ya soomaalidu hadal la miday dee yidhahdaan markay sheegayaan qofka dee wax yaqaan iyo qofka aan waxba aqoon sida wax loogu kala sheegayo waxay nin wax garada hadalka geel daaqsintii baa loo mariyaa mid wax ma garadana qaansa gurgurkeed baa loo mariyaa yacani waxa weeye ilaa halkan loo keeno isagu ma garanayo midna tilmaam fog buu wax ku garanayaa midna waxa weeye dee ilaa layha tan qabo oo sidan oo tan waa soo gelaysaa oo tani waa sidan hadda tani kama baxsana ilaa saas markaa lagu yidhaahdo yacni ma fahmayo dee cilmigu waa saasoo kaleoo qofkii waxa weeye markaa cilmigii si fiican wax u fahmaya tilmaamuhu wax ku fahmaya masale xataa la tilmaamay oo aan la sarin hadda ayuu garanayaa intaasina ku jirto ama sidaa tahay ya dadka qaarkoodna waxay u baahan yihiin far waaweynda in wax loogu sheego ayay u baahan yihiin marka ciddii faham yani markaa eh, muxaqaqa wax ku fahmaysa bimacnaa faham toosan wax ku fahmaysa oo ku garanaysa tilmaantu ku aftoomaya ciddii kalena waa u caddaynaya ya tilmaanta ayo waxaa ma garanaye wuxuu noqonayaa masalada iyadoo cad waa in loo sheegaa war waa sidaa masalada xukunkeedu caynkaa markaasuu garanaya kii aan mar keliya ku qabanayn waa in loogu celceliyaa nebiguna waa samayn jiray calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood kaana ida takallama takallama alaaa sida xadiiska saxiixu sheegaya nebigu wuxuu ahaan jiray markuu hadlo mid saddex goor ku celiya hadalka hadda taa loogama jeedo hadal walba inuu ku celin jiray saddex goor ee meelaha uu is yidhaahdo dadka marka waxa weeyaan hore u qaban maayaan ama dadka qaar waa ka baxsanays taasuu ku celcelin jiray laakiin ashyaada dadkii markaa halka mar ay ku wada qabanayaan waxba kuma celin jirin oo masaa'isha u baahan in lagu celceliyo ayuu saddexda goor ku celin jiray wayadkuru alaxkaama muwadaxatan bilamilati min hayri daliil wayadkuru alaxkaama wuxuu sheegayaa axkaamta masaa'isha xukumadooda muwadaxatan xaal la caddeeyey bilamhilati tusaalayaal lagu caddeeyey min hayri daliilin daliil la'aanteed buu sheegaya iyadoo daliilkii aanu raacin liman laa yanxafidu lahu daliil laadu waa dhacday nuskhada matbuucada ah laadu idinkuma taalo laakiin saxdu waxay tahay liman yanxafidu ma ahe waa liman laa yanxafidu sida shaarixa laftiisu baraarujinaayo asalka kitaabkana ku sugnaaday oo muqadimada majmuuca waxay ugu taallaa liman laa yanxafidu lahu daliil muqadimada majmuuca oo kitaabka laga soo gaabiyey saasay ugu taallaa wakada muxaqiqu wuxuu tilmaamayaa nuskhadii qaasimi qoray lafteeda ee khadkiisa ku qoray makhtuudada ahayd laadu waa ku taallaa marka way ka dhacday matbuucaday ka dhacday wuxuu u sheegayaa axkaamta muwadaxatan xaal caddeeyey bilamsilati tusaalayaal lagu caddeeyey min hayri daliilin daliil la'aanteedii oo daliil aan la raacinin liman laa yanxafidu lahu daliil laad waa ka dhacdo waa inaa ku dul qortaane ciddii aan daliilku u xafidmayn oo daliilka aan qabanaynin masaladii oo tusaalaheedii la socdo xukunkeedina la socdo ayaa la caddaynaya la sheegayaa laakiin waxba daliil markaa la raacin maayo hadduu shakhsigu ka jaahil noqdo daalibka ahi ardayga ahi daliila bacdiha wax ka mida daliilkeedii dakarahu lahu waa u sheegaya masaladii wax ka mida daliilkeedii baa ka qarsoomay waa u sheegaya wayadkuru dalaa'ila daliilada wuxuu u sheegaya limuxtamiliha ruuxii xambaari karaya aqbari karaya daliilada ee qaban karaya ayuu adilada u sheegaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah dadkii mustawahoodii waa kala duwan yihiin dadka aan daliilka qabanaynin waxba masalada daliil loo raaci maayo eeg fataawaha markaa waxa weeye fataawa lajna daa'ima marar badan kuma daraan wax daliila masaladaas yajuuz laa yajuus ma bannaana yani waxa marar badan bayna ku darin fataawaha mukhtasarka ee markaysa markaa lajna daa'iman u jeedaan lajna daa'ima ay ku fatwoodaan yani waxa weeye marar badan adilo ma raaciyaan waayo caammadii dee daliilkii qaban mayso ashyaada qaarkoodna waxaa laga yaabaa daliilka inuu ku sugan yahay diqo istidlaalka masalada daliilka laga daliishanayo in xoogaa qarsooni ku sugan tahay baa laga yaaba oo aanu marka waxaa fahmin yacni ruuxa loo sheegayaa in daliil ay u tahay marka loo sheego inuuba daciifsado u yidhahdo warni waxay u cuskanayaanba wax weyn maaha ya ma maqlaysa xadiis caynkaasoo dee shaqaba aan ku lahayn ayuu u qaata dee istidlaalkiina wuxuu u baahan yahay culum badan ya cilmiyo badan buu u baahan yahay oo dee carabiyadii qofku waa inuu garanayaa uu ka dhisan yahay usuulkii waa inuu garanaya cilmiga istidlaalka aad u khuseeya waa cilmu usuul carabiyadiina waxa weeye usuulka rukni weyn bay ka tahay marka qur'aanka iyo sunnadii maadaamay carabiya ku timi oo luga carbeed ay ku yimaadeen dee qofkii aan luqadii carbeed si fiican u garanaynin eh, adiladii ma fahmayo waxaanu is odhanayaa daliilka la sheegay daliilba maaha daliilba umaaha yani afka marka waxa weyaan yani carabiga waxaa loo baahan yahi si fiican loo barto ya imka af soomaaliga dadka marka aadka u yaqaana markay ku hadlayaan dadka marka soomaaliga ah uu ku yaryahay af soomaaligu af soomaaliga waa ku hadlaan lakiin af soomaaliga waa ku yaryahay oo suugaantii af soomaaliga ma yaqaaniin adabkii soomaaliga ee gabayadiisa iyo ereyadiisa hariibka ah iyo yani waxa weeye waxyaalaha markaa siyaalaha yani balaaqadii soomaaliga yani ma garanayaan illa fulee balaaqu leeyihi saas aawadeed waxa marka ay ku hadlayaan ee sheegayaan maba fahmayaba haddana waa afkiisii koowaad bal ka warran af aan afkaagii koowaad ahayn aan afkaagii hooyo ahayn barashadaad baratayna ay noqoto qaliil ya saad nusuustii u fahmaysa wuxuu yidhi marka imaamu shaafici yani tacalamtu aladaba ishriina sana liakhduma alfiqha adabka ama suugaanta carbeed baan bartay imaam shaafici baa odhanaya waxaan labaatan sanaan bartay buu suugaanta carbeed waxaan labaatankaas sano ku baranayay suugaanta carbeed liakhduma alfiqha si aan fiqiga ugu shaqeeyo ya qur'aankiiyo sunnadii waxay koobsanayaan asaaliibtii luqada carbeed loogu hadli jiray hadalkiina waxa weye asaaliib fara marka waxa weeye ciddii aan daliilka xafidayn daliilka garanaynin waxaa loo sheegaya xukunka mas'alada iyo misaalkeedaa loo sheegaya bes intaa qabso kadib marka dambe uu dee koro cilmi ahaan u koro ya markaa dambeu dee adiladiiyo baran doonaa hadduu daliilka qaarkeed garanayo aanu qaar garanayn daliilka aanu garanayn baa loo faa'iidaynaya loo sheegay baaba nasiixa wey adilada waxaa loo sheegayaa ciddii adilada xambaari kartaoo fahmi kartaa ayaa loo sheegay wayadkuru dalaa'ila limuxtamiliha yani saas ayaa loo sheegay xadiu nnaasa bima yacrifuuna turiiduun an yukadaba allah rasuulu wayadkuru maa yaridu cala almas'alati wa jawaabahu in amkanah wayadkuru wuxuu sheegayaa maa yaridu waxa ku soo arooraya cala almas'alati masalada ku soo arooraya ayuu sheegaya masaladii markuu sheegay ayuu wuxu uhi ishkaal baa ku imanaya kusoo arooraya saa iyo saasa wa jawaabta ishkaalkaa lagaga jawaabayana waa sheegayaan in amkanahu hadday u suura gato in amkanahu hadday u suura gasho waxay ka mid tahay waxyaalaha dee wax lagu baranayo oo duruusta cilmiga marka la baranayo haddii laqbo mujarada la laqbeeyo cilmi lagu baranayo laqbo mujarada alfaadda sidaas dee kii carabiga xoogaha ka bartay waa issaari karaa lakiin barashada dee cilmigu soo maaha waa in masaladii waxa weeye la lafakuraa ishkaallada ku soo arooraya la keenaa laga jawaabaa la ishkaal bixiyaa naqliyo qariiba la soo naqliyaa la faa'iideeyaa waxyaalaha marka waxaan yani markaa xidhan ee u baahan in la furo ama la jamciyo la jamcinayaa nukatiyo fawaa'id waa inuu jiraa naam marka asaaliibta wax lagu bartay ka midta ibnu carafa markuu ka warramaayey sheekhii maalikiga ahaa ee ibnu carafa la odhan jiray ayaa wuxuu sheegay xalqadda wax laga faa'iidaysan karo ee ruuxa daalibkii inuu eh, tago ay tahay ayuu sheegay marka daabit buu u sheegay daabit daabitkuu u sheegay waxay tahay inuu ashyaadaa koobsanayo yacni darsigu dhigista wax la dhigayaa meel wax laga baranayaa waa in markaa laga helayaa fawaa'id ziyaada ah ma laqba mujarada laqbada cid kastaoo dee carabiga yar akhridaa waxa dhici karta ama ha fahamsanaato ama yaanu fahamsanaan inuu laqbayn karo dad fara badan baa waxaynay fahamsanayn laqbeeyaan oo dee ku yuug way iska suuroobi karta wuxuu yidhi ibnu carafa markuu sheegaayey wuxuu yidhi idaa lam yakun idaa lam yakun fii majlisi darsi nuktatun bitaqriiri idaaxin wa taqriiru idaaxinna waa loo soo naqliyaa in waaw halkaa laga dhigo deedna ra'da la gudo iyo in ba la geliyo ida lam yakun fii majlisi darsi nuktatun bitaqriiri iidaaxin limushkili suurati ama wa taqriiru iidaaxin limushkili suurati wa caswu qariibi naqli aw xallu muqfalin aw ishkaalin ibdathu natiijatu fikratii fadac sacyahu wandur linafsika wاjtahid walaa tatrukan fatarku aqbaxu khallatii wuxuu idhi idaa lam yakun fii majlisi darsi nuktatun haddayna ku sugnayn majliska darsiga dhigista dersi la dhigayo ama la dhiganayo darsi dhigashada la dhiganayo majliskiisa haddaynay ku sugnayn faa'idu bitaqriiri iidaaxin limushkili suurati ama wa taqriiru iidaaxin iyo caddayn suuro mushkil ah ee la caddaynayo oo la sugayo siday markaa tahay wa caswu qariibi naqli iyo naqli qariib ah in la soo naqliyo haddayna ku sugnayn oo culamo laga soo naqlinayo sheekh hebel baa saa yidhi naqliyada mutadaawalka ee faraha badan le ma aha waa faa'iide hariibah aw xallu muqfalin ama shay xidhan in la kala xallinayo la furayo aw ishkaalin ama ishkaal in la xallinayo ishkaalkaasoo abdathu natiijatu fikrati ishkaal in abdathu baa la odhanaya hamsadaa wasli laga dhigaya lidaruurati sheer ama ishkaal in la furayo ishkaalkaasay muujisay yacni fakar wax ka dhashay intaa midnaba haddaynay ku sugnayn fadacsac yahu darsigaa iska daa buu inaad u roorto ka tag buu yidhi wandur linafsika wajtahid naftaadana u eeg oo dadaal walaa tatrukan fatarku aqbaxu khallati cilmiga ha ka tegin barashadiisa tegista cilmiga barashadiisa laga tagaa waa sifatii ugu xumayd weeye marka darsigii waa inay ku sugan tahay laqbe mujarada waa inaanu ahayne waa in fawaa'id darsiga lagu sheegayaa ay jirtaa ishkaalla la soo aroorinayaa masaa'isha ishkaalkii laga jawaabayaa la ishkaal bixinayaa yani fawaa'id ziyaada ah waa in laga helaya ta wax lagu baran karana waa taas haddii ariiqada qofku aanu waxba ku baran hadhow haddii ishkaal la weydiiyo kama jawaabi karo ma yastaic an yujiib ya yani waxaa loo baahan yahay in marka eh, wixii fawaa'ida loo sheego waxaa masalada ku soo arooraya ishkaala la sheego imka haddeer maxaynu sheegnay markii la yidhi waxa kunyadu waa babu takriim waa sharfis dee abulahab lama sharfayna maxaa markaa loogu magacaabay lahab tabbat yadaa lahabin watabba ishkaalkii waa ti laga jawaabay saasoo kale ishkaallada kusoo arooraya meel walba loo baahan yahay in la soo arooriyo lagana jawaabo haddaba wuxuu raaciyey sheikhu in amkanow hadday u suulaya ishkaallada qaarkood baa dee bidca koobsanaya oo dee ahlulbidca xaggood ka yimi marka dee ishkaalada haddaan laga jawaabin qofkii waa luminayaan waa la fuqayaan saas aawoodee kitaabka tafsiirka weyn ee raazi uu leeyahay waxa uu keenaa shubahaad iyo ishkaalaad ay leeyihiin muctasiladu ya yadkuru shubhata naqdan wa yujiibuha nasii'atan bay culamada qaarkood yidhahdeen shubhadu naqad u bixiyaa jawaabtana waa amaahdaa shubhooyinkii muctasilada ayaa weliba wuxuu u sheegayaa sida ugu xoogga badan ee loo sheego wax kastooo loo deliishan u keenayaa fii bacdi alaxyaan wuxuu kaga jawaabayaa jawaab aan xoog badnayn oo aan siduu shubhada ugu nuxnuxsaday ya aanu jawaabta ugu nuxnuxsaday wakhtiyada qaarkoodna jawaabta waa dhacdaa inuu amaahdo fii bacdi alaxyaan waa dhacdaa dee inuu si fiican uga jawaabo laakiin dee waxa weeye bacdu shubah oo cidu lunsani leedahay intii la soo arooriyo in haddana jawaabtii la amaahdo jawaabtii aan la sheegin ama markaa waxa si fiican aan looga jawaabin dee dhibteeday leedahay wayadkuru maa yardu cala almas'alati wa jawaabahu in amkana marka haddii ayna u suuroobi karin inuu ka jawaabo ishkaalka inuu ishkaalka aanu asmaacda iyo ardayda dhigahooda ku tuurin baa fiican intuu soo baadayo iska dibdhigo ya hadday dhacdo qaarkood inay soo tuuraan markaana aan jawaab uga diyaar ahayn waa inuu yidhaahdaa dib baynu ka jawaabi doonaa hadday dhacdo iyagu inay soo tuuraan hadduu laakiin hayo waa inuu sheegaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub